bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وصلى اllهma وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وصaxbih أجمعين ama bعd fayqul الناظm raximh اllah taعalى رaxmaة waasعة وkul mashغuل falaysa yushغل bmusqط lma bih ynshغل kamubdl fi xukmih اjcal badla وruba mafضul ykun أfضلا kul اstidaamaة faأqوى min bada fi mثl طiib muxrim da qad bada wkul macluumi wujuda أw cadam wاlأصl an yabqى clى ma qad culim wالnafyu lilwujuudi ثuma الصxة ثuma اlkamaali farcayana الrutbة wاlأصl fi اlqayd اxtiraaز wayaqil ligayrihi kakashfi tacliili juhil wakullu mashquulin mid kasta oo la mashquuliyey falaysa mu uusan ahaanin yushqalu mid la mashquulinayo bimusqitin muusan ahaanin mid lagu mashquulinayo falaysa muusan ahaanin yushqalu mid la mashquulinayo bimusqitin mid ridaya limaa shayga bihi isagu yanshaqilu uu ku mashquulsan yahay yacnii shay mashquulsan laguma mashquuliyo wax ridaya wixii uu ku mashquulsanaa qaacidadaasi waa qaacidada macruufka ladda alculamaa oo yidhaahdaan almashquulu laa yushal almashquulu laa yushqal bimacnaa shaygu haddii uu ku mashquulsan yahay oy dimmadiisu ku mashquulsan tahay caqdi ee wuxuu keenayay caqdi kale oo kii hore muqtadihiisa iyo aharkiisa burinaya ama ridayoo meesha ka saaraya laguma mashquuliyo maxaa yeelay kii horuu ku mashquulsan yahay meeshaa marka qayd buu sheekhu ku xidhay inta badan qaacidadu waxay caan ku tahay almashquulu laa yushqal laakiin asheekh ibnu cuhaymiin caleyh raxmat ullah isagu qeyd buu ku xidhayo bimusqitin lima bihi yanshagilu buuri marka alla yah waxa weeye mashquulkan dambe markuu kii hore ridayo oo meesha ka saarayo laakiin haddaynan meesha ka saaraynin oy iswaafaqi karaan oo labada mashquulba uu wada qaadi karo isagoo midna midka kale uusan riixin oo meesha ka saarin markaa iyada a ah dhib ma leh almashquulu yushqal way markaa laakiin haddii shay musqit ah oo wixii hore uu ku mashquulsanaa ridaya markaasaa laga wadaa falaysa yushqalu saas way macnaa miaalkay qaacidadu ku caddaan bimacnaa shaygu hadduu mashquulsan yahay wuxuu ku mashquulsanaa baa asal ah in loo daayo in haddana la saaro shay kale oo wuxuu ku mashquulsanaaba baabi'inaya oo meesha ka riixaya booskiina isagu qaadanaya markaasi maya markaasi maya miaal waxaa uu noqon kara bilmithaali yatadixu lmaqaal weye ama maqaame mihaal waxaa u noqon kara oo sheekhu ku miaaliyey ruux baa be gurigiisa rahan u dhigay dayn buu qaatay dayntii baa rahan looga baahday gurigiisuu rahan u dhigay gurigii marka waa mashquul muxuu ku mashquulsan yahay waa rahan ruux baa haysta oo u haysta xaqiisii iyo dayntii ka maqnayd inta loo keenayo yuu haystaa gurigii marka aada lahayd waa mashquulsan yahay oo wuxuu ku mashquulsan yahay rahan buu ku mashquulsan yahay ayb ka warran haddii isagii oo nin u rahnan aad tidhaahdo haddana mid kalean dayn ka qaadanaya oo isla gurigii baan haddana rahan uga dhigaya yacni wax weeyaan ninkana dayn ka qaadatay gurigaagii taytal dhiigii baad siisoo waxaad tidhi rahan u hayso intaan daynta kaga keenayo mid kalaad haddana dayn ka qaadatay isla gurigii laftiisii baad rahan uga dhigtay ma soconayso maxaa diiday maxaad waxaa diidayaa guriga ruuxii hore rahantiisii buu mashquul ku yahay xaqiisii buu u haystaa rahantan dambe eed gelinaysana tii horey xaqiisa riixaysaa tii hore ayay meesha ka saaraysaa mar hadday tii hore burinayso tan dambe marka ma soconayso limaada lianna waxaa la leeyahay albaytu mashquulun biاlrahan wاlmashquulu laa yushqal laakiin biqayd almashquulu laa yushqal bimusqiطin lima bihi yanshaqil waay kana waa musqit soo ma leanno ma dhici karta labadii ruux inuu mid walba rahan u haysto kii hore ayaa ama xaqiisu meesha ka bixi ama kan dambaa xaqiisu meesha ka bixi maadaama aynan isqaadan karaynin waxaan leenahay marka kii horuu ku mashquulsanaa walmashquulu laa yushqal saasaa la dhahay macnaa waxaa la mida maalan ruuxu gurigiisii maalan eh, ayuu ijaaray ama shay ama baabuur ama guri buu ijaaray ruux kaluu ka ijaaray ijaaro ama sanad ama bil ah wuu ka kireeyey baabuurkii baad kiraysay gurigii baad kiraysay bishii dhexda markay marayso ayaad haddana ruux kale ka kiraysay ruux kale baad ka kiraysay ayb kiradaasi aada labada ruux ka kala kiraysana waa hal waqti bishanay kiradu ku wada saabsan tahay ama halkaasanay ku wada saabsan tahay kanna waad ka kiraysay markaad ka kiraysabaa haddana ku kale ka kiraysay waxaan leenahay kirada dambe sax ma ah maxaa yeelay baabuurku ama gurigu waa mashquul wuxuu mashquul ku yahay ijaaro soo ma wabittaali maadaama uu ijaaro mashquul ku yahay almashquulu laa yushqal khaasatan ijaarada dambe waxay burinaysaa oy ridaysaa ijaaradii hore oo isma waafaqi karaan sooma yacni waxa weeyaan gurigan manaaficdiisii anaa kaa gatay dukaankan manaaficdiisii anaa kaa iibsaday baabuurkan manaaficdiisii baan kaa gatay muddadaana anaa iska leh bil sannad waxaan ku heshiinaba manaaficdii aan la wareegeen kaa gatay cid kale kama gedi kartid soo ma leanna waxa weeyaan ijaaradu waa bayculmanaafic waay bayculmanaafic marka gurigan manfacadiisii anaad iga iibsatay muddadaa bisha ah ama muddadaa sanadka ah anaa iskale ruux kale marka kama gedi kartid waay kaanna waxay ka dhigan tahay hal shay ah adoo laba ruux ka kala iibiyoo kale kanaad ka iibisay wuu milkiyey markaasaad haddana ku kale ka iibisay ma soconayso leanna labada iibinood isma qaadanayaano ismana aqbali karaan wabitaali ijaarada hore baa saxa middan dambana way buraysaa sax ma noqonayso leanno yani gurigu waa mashquul baabuurku waa mashquul ijaaruu mashquul ku yahay kiruu mashquul ku yahay wakhtigu markuu dhammaado yaad xaq u leedahay inaad markaasi ciddii kale ka ijaarto ama wakhtiga aad ku heshiiseen gurigan ama baabuurkani waa mashquul walmashquulu laa yushqal saas way miaal kale waxaa noqon kara hadday isqaadan karaan haddii uusan e, mashquulka dambe kii hore uusan ridaynin oo iswaafaqi karaan dhib male markaa dhib male miaal wuxuu uga dhigay maalan e, nin baa maalan e, wuxuu ku daymiyey boqol kun oo riyaal ama shilin kaba soo qaata gurigaagii baad rahan u dhigtay kadibna intaad u timid baad waxaad tidhi soo gurigaygii rahan uma haysatid boqol kunna kaama qabo oo dayn ah gurigu qiimihiisu waa badan yahaye boqol kun oo kale isii oo dayn ah rahantuna waa isla gurigii saas way macanaha yacni wax weeyaan dayntii aad qaadateed guriga rahanta u dhigtay ama baabuurka aad rahanta u dhigtay ayaad siyaado dalabtay isla shakhsigii buuna rahan u yahay isagii baa waxaa tidhi dayn kale iigu daro rahantuna waa isla gurigii hadduu raalli ku noqdo isma diidayso mashquul buu ahaa markii hore wuxuu mashquul ku ahaa rahan soo ma mashquul kalaa yimidoo rahan labaad baa haddana loo dhigay xal ruux baana labada rahanba iska wada leh asaga muhimmaddiisu waxa weeyaan gurigani labada boqolee kun boqolkii hore iyo boqolkan dambaba inuu qiimo ahaan u dhigmi karo sooma inuu qiimo ahaan u dhigmi karayo raallina uu ku noqdo marka waxaan leenahay musqit ma aha shuqulkan dambe ama mashquulintan dambe tii hore ma ridayso sooma mar haddayna ridayninoo isqaadan karaan oo iswaafaqi karaan markaasi laa maanica meeshaasaan marka ka fahmiyo qaydka uu sheekhu ku xidhay oo ah bimusqitin waa daruuri saas maana haddii aynan labada mashquul ayna isridayninoo isqaadan karaan sax almashquulu yushqal bima laysa bimusqit ama ida kaana musqitan lima bihi yanshaqil markaasuu mamnuuc yahay macnaha ayib miaal kale wuxuu ka dhigay sheekhu maalan oo ku miaaliyey ruux baa yani waxaa la mida isla taasoo kale maalan rahantii oo ruux u rahananayd aad rahanta dhigtay gurigaagii ama baabuurkaagii aad cid dayn kugu lahayd siisay oo tiri sii hayso intaan daynta kaaga keenayo shaygaa rahanta u yaalla lama iibin karo bilitifaaq yacni waxa weeyaan marba haddii la haysto ilaa aad soo fakiso ood rahanta ka soo fakiso ood xoolihii lagugu lahaa bixiso ama isaguba iska kaasiiyo oo rahanta uu ka soo baxo iib ma galo iib ma galo ma iibin kartid mana asaxayo haddaad iibiso maxaan loo iibin karin anaaba iska leh leanna xuquuq bini aadan leeyahay buu gurigana u xidhan yahay waa mashquul inaad raqabadiisa haddana iib ku mashquuliso maya laguma ogola almashquul laa yushqalu bimusqit li'anna markaad iibiso guriga ruuxaad ka iibisay soo la wareegi maayo ruuxii rahanta lahaa soo xaqiisii dhici maayo waa musqid markaa mar hadduu musqid yahay la iibkaasi waa mamnuuc waana masale ittifaaqa wey macnaha sida ibnu mundir ay soo guurinayaan shayga rahanta u yaalla iibkiisu ma asaxo saas wey macnaha isla qaacidadaasay ku imaanaysaa ayib iibkaasi marka isagana sidaas weeyo isla masaladaasay ku imaano shaygu mar hadduu mashquulsan yahay la mashquulin maayo saas maanaa ayib ruuxii salaad buu ku mashquulsan yahay wixii salaadiisaa burinaya lagu mashquulin maayo lagana dalbi maayo wahaakada leanna raqabadiisaa mashquul ah shay bay shareecadu ku mashquulisay wixii lagu mashquuliyey wax burinaya la saari maayo leesh lianna almashquula laa yushqal bimusqit saasaan dhahayna marka wa kullu mashquulin mid kastoo la mashquuliyey oo caqdi muqtadihiisa ama aharkiisa ku mashquulsan lagu mashquuliyey falaysa muusan ahaanin yushqalu mid la mashquulinaya ma ahaanin bimusqitin mid ridaya lagu mashquulinaya ma ahaanin limaa shay bihi isaga yanshaqilu uu ku mashquulsan yahay bimusqitin mid ridaya limaa shay ridaya yanshaqilu uu ku mashquulsan yahaa bihi isaga shayguu ku mashquulsanaa wax ridaya oo meesha ka saaraya laguma mashquuliyo maxaa yeelay horuu u mashquulsanaa mashquulka hore baana mudan oo xaqa leh sidaas way macnaha ayib qaacidadaasi marka waa qaacido muhima oo masaa'il fara badan bay gelaysaa macnaha ayib waxaa ka mid a maalan masale waa dambe aad loo isticmaalo gurigaagii ood kiraysay ayaad maalan waxaa damacday inaad ruux kale ka gado ruuxaad ka kiraysatay ee sanadka ama shanta sano aad siisay agreementiga ama heshiiska aad siisay ruux aan ahayn baa damacday inaad ka gado gurigii waa kiro wuxuu mashquul ku yahay ijaaro ayb ma gadi kartaa waayo lafihiisa ma gadi kartaa waa laba caqdi oo caqdina wuxuu ku saabsan yahay guriga milkiyadiisa iyo raqabadiisa caqdina wuxuu ku saabsan yahay guriga manaaficdiisa wakhti mu'aqat ah oo wakhti leh ayib hal sanoo ijaaraan kaa haystaa aniga ama shan sanaan kaa haystaa ama toban sanaad gurigan iga kiraysa heshiis qoran baan haystaa soo ma inaad gadaa damcado ruux kale ka gado sax waad gadi kartaa laakiin gadiddaa aad gadood ruuxa kale ka gaday ijaaradii ma burin karto ruuxa kale markaad ka gadayso waa inaad u sheegtoo tidhaahdo gurigan waa kiraysan yahay ruux buuna ka kiraysan yahay muddadiisiina uma dhammaanin sidaa ku iibso hadduu sidaa ku aqbalo gurigii milkiyadiisii baa wareegaysa laakiin ijaaradii ma jabayso ijaaradii iyo kiradii waa jiraysaa ruuxan ilaa wakhtigiisa uu dhammaysto keliya ruuxii hore ee la mucaamaloonaya guriga milkigiisa laha unbaa isbedelay kan cusub buu la mucaamaloon wuxuuna kula mucaamaloonaya heshiiskii kii hore ka dhexeeyey laakiin ma jirto gurigii haddaan anigu la wareegay heshiis cusub baan idinla gelayaa oo kii hore ijaaradaad la gasheeni waa jabay wax la yidhahda ma jiro waana tacaamul fara badanoo hadda lagu mucaamuloodo waa in ijaaradii iyo wakhtigeedii dadku dhammaystaan la'anna ijaaradu waa nooc beeca ka mida hadduu laasimo oo wakhti yeeshana lama jabin karo allahuma inay labada daraf raalli isaga noqdaan mooye laakiin ilaa waa ilaaba guriga anaa iska leh isaga bax waan gadayaa ma soconayso wakhtigaaga waa inaad dhammaysto ijaaradii iyo beecii marka qaabkaasa loo kala duwi karaa oo markaa way kala hagmayaan amaa in gurigiyo ijaaro ku mashquulsan beec la geliyo beeciina ijaaradii dumiyo oo baabi'iyo maya marka waxay gelaysaa almashquulu laa yushqalu bimusqit halkaasay imaanaysaa marka ayb ka mubdlin fii xukmihi ijcal badla waruba mafduulin yakunu afdala ijcal yeel badalan bedel ka mubdelin kii laga bedelay oo kale ka dhig fii xukmihi xukumkiisa dhexdiisana kala mid dhig waruba mafduulin waxaa yar mid laga fadli badan yahay yakuunu inuu ahaado afdala mid fadli badan laba qaacido waay beydkani laba qaaciduu ka hadlaya shatriga hore wuxuu kaga hadlayaa bedelka iyo mubdalu minhuga laba shay shay baa sii jiray shaygii baa mid kale laga bedel qaatay oo booskiisii laguu geliyey kan booska galay waxaa la yidhahdaa bedel midka uu booskiisa galayna mubdel baa la yidhahdaa ama mubdelu minhu baa la dhaha saas way macnaha marka kan dambe ee bedelka ah kii uu booskiisa galay ee mubdelu minhuga ahaa xukumkiisii iyo axkaamtiisii o dhan buu qaadanaya xukumkiisii iyo axkaamtiisii ayuu wada qaadanaya macnaha meeshiisiiyo booskiisii buu galayaa hadduu xugumka mubdelku uu waajib ahaa bedelkuna waajib buu noqon mubdelka xukunkiisu hadduu mustaxab iyo sunno ahaana bedelkuna mustaxab buu noqon wixii aataaray axkaameed ka ratibmaysay mubdelka asalka ah ayaa bedelka faracana ka laasimaysa saas way macnaha yacni shay kasta oo shay kale booskiisa shareecadu ay gelisay baa sidaas dabcan liasbaab markii la helo way macnaha miaal waxaa noqon karaya qaacidada iyada ah maalan tayamumkaoo kale gebagabaysiga ama boodhaysiga carrada lagu dahaara qaadanayo muxuu bedel ka yahay yaa in biyo lagu dahaaro qaato soo ma asalku waa in biyo lagu dahaaro qaato laakiin markii biyihii la waayo ama biyaha isticmaalkoodu adkaado oo tacaduro ama qabow ama xanuun ama si un markaa isaga ah shareecadu waxay ku baddashay biyihii isticmaalkoodii tayamum iyo in la boodhaystay ku baddashay beddelku marka waa tayamumka iyo boodhaysiga mubdalu minhuguna waa biyihii lagu dahaaro qaadan lahaa ayb markii la yidhi marka beddelku mubdalka xugumkiisuu qaadanayaa bimacneeda waxa weeyaan markaad gebagabaysato sidii adigoo weysaystaoo kalead ka dhiganta wixii axkaamee weyse lahaan jirtay oo dhan bay gebagabaduna qaadanaysaa ama boodhaysuguna qaadanaya saas way macnaha oo axkaamtaasi axkaam fara badan bay leedahay maalan janaabaa kugu dhacday biyaad weyday waad gebagabaysatay haddaad biyo ku qabaysan lahayd ayay la mid tahayoo qabaysiga daahirin inaad biyo isku daahiriso iyo markay biyihii suuroobi waayaan ama aad weydo inaad boodhaysato isku mid way marka xukumkii biyuhu ay qaadan lahaayeen markaad ku qabaysato isla axkaamtii laftoodii waxaa qaadanaya markaad aad ku dahaaro qaadatood mxuuna beddelkii qabayska aad geliso boodhaysiga saas way macanaha ayib masalada iyadaa marka maxaa laga wadaa a waxay yidhaahdaan oo ay ka cabiraan culimmada qaarkood albadalu yasuddu masada alasli wayaxullu maxallahu bedelku mubdelkii asalka ahaa ayuu booskiisa buuxiyaa meeshuu deganaana wuu degaa axkaamtiisana wuu qaataa waxaan ku miaalinnay gabagabaysiga soo maa mas'alaa jirta ay fuqahadu isku khilaafsan yihiinoo meeshan soo gelaysa oo waxay leeyihiin markuu ruuxu gabagabaysto ama weyse beddelkeed ha u gebagabaysto ama qabays beddelkiisa ha ka gebagabaysto ha ka boodhaystee sideedaba gebagabaysigu iyo boodhaysigu waxay leeyihiin ma raafic ba mise waa mubiix raafica waxaa la yidhaahdaa bimacnaa xadadkii uu jidhku qabay ayuu qaaday oo meeshaba ka saaray sidaas daraaddeed jidhku wuxuu qaatay dahaaro kaamil ah raafic baa la yidhaha markaa mubiixana waxaa la yidhaahdaa isagoo jidhku xadadkii qabo unbay gebagabaysigu wuxuu banneeyey uun inuu ruuxu ku cibaadaysto laakiin jidhku weli xadadkii waa qabaa waa mubiix markaa cibaadadii unbuu banneeyey mooye xadadkii weli waa jiraa oo jidhku weli waa qabaa marka waxay leeyihiin ma aha raafic ee waa mubiix maxay noqonaysaa marka sidaa marka la yidhaahdo biyihii lagu weysaysanaya ama lagu qabaysanayay iyo haddaad gebagabaysato xukumkii waa kala bedelan yahay gebagabaysigu waa ka daciifsan yahay markaa markaad biyo ku dahaaro qaadato ra'yigaana waa ra'yiga jumhuurtu ay qabaan oo madhabka shaaficiga caanka uu ku ahaa maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada iyo shaafic fii qowlihi aljadiid ayaa sidaa qaba oo waxay leeyihiin tayamumku waa mubiix ee raafic ma ah sidaas daraaddeed axkaamtii weyse qaadadku ay lahayd ma wada siinayaan axkaamtii markii biyo lagu dahaaro qaato ay ka ratimi lahayd ma siinayaan ee waxay ula mucaamaloonayaan yani bisuura istinaa'iya axkaam yar bay siinayaan wayna cidhiidhiyayaan way cidhiidhiyayaan qolyana waxay leeyihiin waa xanafiyada iyo xanaabilada qaar ka mid a waxay leeyihiin ma ahee tayamumku waa raafic lilxada kalmaa wakhtigii intuusan soo gelin buu gabagabaysan karaa qolada tidhi waa mubiixna maxay leeyihiin maya wakhtigoon soo gelin ma gebagabaysan kartid soo ma qolada tidhi biyihii oo kaluu tayamumku la mid yahana waxay yidhaahdeen waa raafico biyihii axkaamtooduu qaadan bedelku xukmulmubdel buu qaadanoo wakhtigoon soo gelin baa la sii gebagabaysan karaa kow maalan markaad gebagabaysato intaad doonto oo salaado ah baad ku tukan kartaa ama sunno ha noqoto ama farad ha noqoto bina'an calaa ish calaa anna atayamuma kalmaa soo ma calaa anna atayamuma raafic lilxada saas way macnaha in alla intaad doontaad ku tukan farad ha noqoto ama salaada sunnaha ha noqdeen sidoo kaleeto isla madhabka waxaa ku dhismaya haddii wakhtigu baxo waad gebagabaysatay duhur baad u gabagabaysatay wakhtigii baa dhammaaday adoo uusan kaa jabin tayamumkii iyo gabagabaysigii qolada qabta waa mubiix waxay leeyihiin tayamumkaagii wuu jabay marba haddii wakhtigii dhammaaday qolada kalena waxay leeyihiin ma ahee waysadii buu la mid yahaye wax jabiye in la helo mooye wakhti dhammaaday kuma jabo soo ma wakhti dhammaaday kuma jabee waa jirayaa gebagabaysigu iyo dahaaradiisu ilaa wax jabiya la helo maantood afar iyo labaatankaa saac wax kaa jabiya haddaadan arkin waa jiraa dahaaradii sidii biyahay la midta waxaa ka mid a maalan oo muxuu ahaayey masaladaasi iyadana yani waxaan ujeedaa qaacidada masaa-isha ku dhismaysa ka mid a haweenta caadada qabta caadada markay ka ka go'do biyo ay ku qabaysataba hadday weydo oy ku dahaaro qaadato oy gebagabaysato beddelkii ay biyo qabaysa ku qabaysana biyihii bay weydayba ama biyihii baa ku qaboobaadoo way ka baqday way gebagabaysatay ninkeedu ma u galmoon karaa ya calaa qawl inuu mubiix yahay maya calaa qawl inuu raafic yahayna haa soo ma intaasoo masalaha ku dhismaysa marka intaas iyo masale iyo masaa'il kaloo fara badan waxaa ka mid a maalan calaa ra'yi oo culimmada qaarkood ay qabaan ruuxu hadduu gebagabaysto oo tayamumo oo dahaaradiisu ay carro tahay ruux weysaystay imaamma u noqon karaa adigii gebagabaystay baa imaam ah kii biyaha ku dahaaro qaatayna waa ma'muumoo gadaashaaduu ku xidhan yahay ma socon karta haa limaada leanna waxaan leenahay albadalu kalmubdal soo ma waa calaa qowl qolada odhanaysa altayamum raafic ama qolada odhanaysa altayamum mubiix waxay leeyihiin niyahu dahaaro ma hayside waxoogaa unbaa laguu luqluqay oo laguu ogolaaday gadaal marniyo dadka ha lu lugoynin soo ma masaladaasi marka waxa weeyaan bidcadu meesha ay ku kala tegayaan oo qolana mubiixay odhanayn qolana raafixay odhanayn axkaam badan baana ka laazimaysa oo ka dhalanaysa ayib waxaa ka mid ah tusaalayaasha uu sheekhu bixiyey ninbaa masalan wuxuu u gebagabaystay salaadda salaaddii duxada duhurkii baa soo galay isagoo uusan ka jabin ayib tayamumkii uu ku tukabay duxada duhurka ma tukan kara يا آه لأن البدل كالمبدل على القول الذي raadix tahay sooma sidaas weya amaa qolada kale waa diidan yahay ayib laakiin waa in aad ogaato marka aan leenahay tayammumku waa raafic qolada qabta xataa inuu raafic yahay waxay leeyihiin wuxuu raafic yahay ilaa hiini zawaali اlcudri ilaa inta cudurdaarkii tayamumka keena uu suulayo maalan biyo la'aan baad u tayamumto markaad biyo hesho tayamumkaagi waa guraya haddaad qabays ka tayamumtay biyana aad hesho waa inaad qabaysato sooma haddaad weyse ka tayamumtay ood biyo hesho biyihii waa inaad weysaysato helitaanka biyuhu wuxuu burinayaa tayamumkii dahaaradiisii buu burinayaa intaa waa laisla ogol xadiidka nabigaana ku salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo rasuulku yihi alsaciidu tayibu wadu'u lmuslim a carrada wanaagsanee daahirka waa ruuxa muslimka a weysadiisa in lam yajid ilma'a cashra siniin toban sanaba yuusan biyo helin carradaa unuu ku gabagabaysan oo ku dahaaro kaco fa idaa wajada almaa'a falyattaqi illaaha walyamissa basharatahu yamsahu basharatahu markuu biyo helo ilaahay ka baqo sadiyaha taabsiiyo bal xadiid nasaa jira fii saxiixi albukhaari oo nebigu sal lla wasalam wuxuu arkay isagoo salaad ka baxay nin dadka ka midoo meel gooniya iska fadhiy dadkana aan la tukanin markaasuu yidhi war maxaa kugu dhacay maxaad noola tukan wey markaasuu yidhi asaabatnii janaabatun walaa maa maskuul biljanaabaa igu dhacday biyana ma hayo seen idinla tukana markaasuu nebigu wuxu uhi sal lla slam calayka bisaciidi ayib fa inahu yakfi xafra wanaagsan oo daahira u tayamum iyadaas ugu filan ayb ninkiima sidii markuu tukaday biyaa la helay marka markii biyo la helay buu nabigu sal ly slam aawe ninkii isaga waa kana leh biyahan qaado soo qaba soo marka tayamumkii qabayska beddelkiisa galay wuxuu beddelkiisa ku jirayaa intaan biyo laga helin haddii biyo la helo waa buraya waa in markaa uu qabayso hadduu weyse ka tayamumina oo biyihii la helo oo sidii wada taasi waa masale kale wa laakiin intaan biyihii laga helin intaa aan la helin macnaheedu waxa weeyaan tayamumku waa raafic saas way manaa limaada lianna qaacidadaa waxay tahay almubdel albadalu lahu xukmu lmubdel axkaamtii mubdelkao dhan buu qaadanaya sidaasay marka noqota ayib waxaa la mida masalan eh, nin baa masalan wuxuu neder ku galay inuu gawraco neefkeeda neefkii geelaha buu waayay bedelkuu raadin maxaa bedel u noqon kara toddoba neefoo adhi saasuu lahaa neefkii geela hadduu waayo toddoba neefoo adhiyuu ku bedelay ruux baa sidoo kaleeto neef xoolihiisa ka mida uu gooni u saarayoo ugu talagalay inuu ku okiyaysto xoogaa markuu joogay buu neefkii iska qashay iyadoo usbiyadii la gaadhay maxaa laga rabaa bedel baa laga rabaa sooma neefkii mid la mid ah waa inuu ku bedelo kaa dambe uu ku bedelayna kii hore mubdelkaa xukunkiisu qaadan waakada waxaa la mida maalan masalada caanka ee hadda la yidhaahdo yacni waxa weeye annuquud alwaraqiya lacagahan hadda adduunku isticmaalo waxay beddel ka yihiin lacagihii waktigii nebiga la isticmaali jiray oo ahaa y dahabka iyo fidada soo ma dahabkii iyo fidadii la isticmaali jiree lacagaha ahaa ayaa booskoodii iyo beddelkoodii waxaa galay lacagahan dawladuhu samaysteenee awraaqda ama macdantaah soo saas ma lacagihii maadaama booskoodii ay galeen wax alla wixii axkaam ay lacaguhu lahaan jireen oo dahab iyo fida ay lahaayeen ayaa waxaa qaadanaya lacagaha hadda la isticmaalo limaada liأnna albadla lahu xukmu اlmubdel axkaamta maxaa ka mida maalan ya yacni waxa weye abwaabta ribada marka la joogo lacagaha dahabka iyo fidada iyo isdhaafintooda soo meesha soo qodobka ugu horreeya ribowiyaadka soo gala maaha wakadalika lacaguhuna waa la mid ah, hadday isku jinsi yihiinna waxaa sharti oo lacaguhu hal dawladi soo wada saartay waxaa sharti ah inay islana eg yihiin meeshana lagu kala qaato intaan la kala qaabin hadday lacaguhu kala duwan yihiin oo dowlado kala gedisan soo saareenna way kala badnaan karaan laakiin waxaa sharti ah altaqaabud fi lmajlis intaan la kala dhaqaaqin in la kala qaato saa markaan leenahay maxaan siinay xukumkii dahabka iyo fidadaan siinay dahabka laf ahaantiisa marka laysku gadayo waana inuu isla eg yahay waana in meeshaa lagu kala guddoonsado fidada laf ahaanteeda marka laysku gadayo labadaa sharti bay iyaduna leedahay laakiin markaan dahab iyo fido isku gadayno way kala badnaan karaan xagga wasanka iyo miisaanka laakiin waxaa sharti ah meesha intaan lagu kala dhaqaaqin in la kala qaato haa-an wa haa-an lacaguhuna waa la mid lacagihii maadaama booskii ay dahabkiiyo fidada galeen axkaamtii dahabkiiyo fidaday qaadanayaan saas way macanaa isla qaacidadan amiladeeday ka mid tahay mana ayb fara badan tahay marka amiladaas laakiin intaas insha allahu tacala way nagu filanta ka mubdelin fii xukmihi jcal badala saasaa laga wadaa marka ama baydka dambe isaguna wuxuu ka hadlayaa qaacido kaleo wa ruba mafduulin yakunu afdala wuxuu ka wadaa shay laga fadli badan yahay ama cibaado laga fadli badan yahay ayaa dhici karta in ay ka fadli badnaato tii ka fadli badnayd ma badna sida qaalibka ah waxa weeyaan shayga faadilkaa ama cibaadada faadilka inay afdal noqotaa asal laakiin waxaa dhici karta asbaab in la helo asbaabtaasoo kii laga fadli badnaa ka dhigaysa mid ka fadliga badan asbaab baa imaan karta ayib taasuu marka ka wada maalan salaada sunnaha ah ee ka horaysa salaadaha waajibka ah sida afdalka ah waa inaad wakhtigeedii tukato oo intaan salaada waajibkaa tukanin waa inaad sunnadii raatibadeed ka horraysay tukato halkaasaa fadligeeda laakiin waxaad ku mashquushay maalan cilmi baad ku mashquulsanayd ama ma ahee ruux muslima xaajadiisa inaad guddaad ku mashquulsanayd tii baa kaa dibdhigtay salaaddii raatibada ahayd ee ka horraysay midda waajibka ah markaasaa intaad iska dibdhigtay baad waxaad tukatay markii salaadii la tukaday kadib taas oo aad ka dib marisay salaaddii waajibka ahayd markaa way ka fadli badan tahay haddaad ka hormarin lahayd asalka tee fadli badan asalka waxaa fadli badan inaad hormariso soo ma laakiin mar baa waxaa dhici karta inaad dib dhigto inay fadli badato oo goormo weeye asbaab khaarija markay timaado oo maalan waxaa kaa tagsiiyood ku mashquustay qadaa'u xawaa'ij lmuslimiin muslimiinta danahoodaad gudaysa danta muslimiintoo la guda salaadaha sunnada iyadaa ka fadli badan soo ma marka salaaddii waxaa kaa dibdhigay wax ka fadli badan iyadii inaad horay ka tukatood hormariso waxaa markaa ka fadli badan inaad dib u dhigto mafduulkii marka laga fadli badnaa baa hadda wuxuu noqday mid fadli badan sabab baana ka dhigtay soo ma way dhici kartaa marka mase badna buu sheekhu tilmaamaya macna maalan waxaa ka mid a ah salaada salaadaha waxaa sunno ah oo fadligoodu ku jiraa salaadaha waajibka ah, in salaad walba laga tukado waktigeeda ugu horreeya waktiga ugu horreeya soo gasho in la tukadaa ugu fadli badan dadkii salaadda cishaa laga reebo laakiin haddii waktigu kulul yahay oo jawigu kulul yahay in la dib dhigo ilaa waxoogaa hawadu ka yara qaboobayso ayaa fadli badan ayb kii fadliga badnaa oo salaadda awalkeeda in laga tukada ahaa hadda waa laga fadli batayoo kii uu ka fadliga badnaabaa ka fadli batay sababtu maxaa keenay kulaylkan in jamaacada wax yar kulaylka laga jabiyo si ay dadku u yimaadaan oo jamaacadu u soo badato taasaa ka fadli badan in salaada awalkeeda laga tukado kii faadilka ahaabaa marka mafduul noqday sabab timid daraaddeed wa rubba mafduulin yakuunu afdala saas way macnaha mar baa kii fadliga badnaa laga fadli badnaa uu noqon mid fadli badan kii fadliga badnaana laga fadli badnaan asbaab jirta daraaddeed macnaha matalan salaadda cishaha waxaa fadli badan oo fadligeedu ku jira in loo dibdhigo ilaa habeenka laga gaadhayo ulukiis soo ma ilaa maalan afar saacoo kale laga gaadhayo in la dibdhigaa fadli badan saasaa fadligeedu ku jiraa laakiin dibdhiggaasi hadday ka dhalanayso dadkii inay caajisayaan oynan adkaysan karin jamaacadii ku dhibaatoonayso in la soo hormariyaa fadli badan soo ma dibdhigiddii fadliga badnayd markan waa laga fadli batay maxaa looga fadli batay muraacaatan lixaali nnaas lixaali lmusaliin dadka tukanaya duruuftooda in la muraaceeyo la ilaaliyo baa keentay inay horumarintu ka fadli badato dibdhiggii asalka ahaa ee fadliga badnaa wahaakada waxaa la mida maalan kacbadaa tagtay xaramkaa tagtay haddaad xaramka tagtay oo cumro u tagtay ad cibaadaysatay ama xaj u tagtay oo dhammaysatay xaramkii markaad tagto ma in aad dawaaftaa kuu fadli badan oo dawaafka aad badsato mise inaad salaada badsataa kuu fadli badan meesha waxaan leenahay asalka salaadaa ka fadli badan dawaafka asalka waa saas laakiin adiga marka lagu fiiriyo duruuftaada aafaaqi baa tao dibaddaad ka timid meelahaad ka timidna salaadda waad ku tukan kartaa laakiin jaaniskan awaafku hadda unbuu ku egyahayo haddaad ka tagto dib uu heli maysid soo ma tanaa marka waxay ka dhigaysaa dawaafku inuu ka fadli bato salaad sunnaa intaa tukan lahay laakiin makiga ree maka ehe isagu meesha iska jooga ee mar walba jaaniska awaafka helaya asaga waxa weeye salaadaa uga fadli badan soo ma sidaas wey macnaha marka waxaa ka dhigay inay adiga dawaafku ku fadli bato duruuftaadaa ka dhigtay asalkiisa waa ka bedelanta macnaha sidaasuu sheekhu uu ku miaalinaya allahuma ilaa inuu keenayo mooyaane dawaafkaaga aad dawaafaysa ee sunnada ah inuu cidhiidhi iyo zixaam keenaya mooye hadduu cidhiidh keenayo dadka dawaafaya aad cidhiidhiyayso dawaafkaaguna uu iska sunno yahay markaa isagaa waxaa fiican inaad dawaafkaa iska dayso oo aad salaad iyo cibaadaad kale uga wareegto waxayna leeyihiin waa midda uu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu xajatulwadaac uu tegay xaramka oo dawaafkii quduumka uu sameeyey afar beri intaan xajka loo dhaqaaqin buu magaalada joogay meel xaramka waxoogaa aan aad uga fogayna wuu deganaa afartaa beri lama hayo asagoo intuu soo degayoo xaramka yimid dawaaf sameeyey dawaafkii ugu horreeyey uu yimid unbuu ku ekaystay markii uu xajka gudagalayna dawaafulifaadihii buu sameeyey markuu ambabaxayeyna dawaafu widaacii buu sameeyey saddexdaa dawaaf waxaan ahayna lama hayo dawaafkan sunnadee marka xilli walba iska furan nebigu ma samaynin salawatu rabbi waslamu caleyh culimada qaarkood waxay ku cilaynayaan wuxuu u samayn waayey cidhiidri baa ka dhalan lahaa hadduu nebigu yimaado saxaabaduna waa imaan lahayn dadkii dawaafka waajibkaa dawaafayay baa marka cidhiidri la gelin lahaa saas way macnaha marka hadduuba cidhiidhi ka dhalanayo dawaafkaaga sunnadaa dadkan u dah bannaanka mar markaas wahaakada masalada iyadaa wax weeyaan marka miaaladeedu waa sida waruba mafduulin yakuunu afdala qaacidadaas sidaas way macnaha maalan qur'aan baad akhriyaysa dikriga iyo qur'aanka dikriga oo subxaana allah alxamdulilah laa ilaha illa allah dikriga iyo qur'aan inaad akhrido asal ahaan qur-aanka ka fadli badan laakiin dikri wakhtile baa soo galay qur-aankii waad u joojini dikrigaa wakhtiga lehee ku dhaafaya baad ku mashquuli isagaana markaa qur-aanka akhrintiisa ka fadli badan maalan adoo qur-aan akhrinayaa la aadaamay aadaanku waa wax go'aya dhammaanaya inaad mu'addinka ajiibto ood ka daba tidhaahdo iyo inaad qur-aankaaga isaga mashquusho kee fadli badan ijaabat muxuu aha almu'adin baa fadli badan lanna waa dikri tegaya soo ma dikri ku dhaafaya waa ictibaartaasuu marka noqday afdal u noqdayo wa ruba mafduulin yakuunu afdala saas way macnaha asalkase qur-aankaa ka fadli badan dikriga laakiin waxaa imaanaysa xaalado dikriga qaar ka mida ka dhigaysa inuu ka fadli badan yahay qur-aanka akhrintiisa wahaakada qaacidadaasi marka sidaas weeye oo miaaladaasay leedahay wuxuu yidhi sheekhu marka ka mubdelin ijcal yeel badalan badel ka mubdelin kii laga bedelay oo kale ka dhig fii xukmihi xukmi lmubdel ka laga bedelay xukumkiisa dhexdiisa kala mid dhig saas macnaha waxaad isaga mid ka dhigtaa xagga axkaamta oo mubdelku axkaamtu lahaa bedelkana siiyo axkaamtii oo kale yacni wax weysii wa ruba mafduulin mid laga fadli badan yahay baa yar rubadani marna takiir bay u timaadaa marna taqliil sida ana takiir bay u badan badantah warubba waxaa badan badanba macnahaasay u badantah laakiin taqliilna way ku timaadaayo macnaha dambuu hadda sheekhu wataa haalib ma aha warubba mafduulin mid laga fadli badan yahay waa yar tahay yakuunu intuu ahaado afdala mid ka fadli badan kii ka fadli badnaa way yar tahayoo ma badna haalib ma aha haalibku waa cagsiga way macnaha ayb kullu istidaamatin faaqwa min bada fi mili iibin muxrimin da qad bada kullu istidaamatin daa'imid kasta fa aqwaa mid ka xoog badan weeye min bada bilaabis way ka xoog badan tahay fii mili iibin muxrimin mid xarman dhiibkiisa oo kale dhexdiisa daakaasina qad bada waa daahiray ama waxaad dhihi kartaa daakaasi oo istidaamadu inay ka xoog badan tahay ibtidaaga daakaasi qad badaa waa daahiray fii mili tiibi muxrimin mid xarman tiibkiisa dhexdiisuu ku daahiray oo waxaad marka ku tacallujinaysaa fii mili tiibi dajaariya majruurkaas waxaad ku tacallujinaysaa qad badaada dambaad ku tacallujin kartaa saasna waad ka dhigi kartaa macnaha waxaa laga wadaa oo qaacidadan la yidhaahdaa alistidaamatu aqwa min alibtidaa si kalena waa loo yidhaahdaayo alistidaamatu ashalu min alibtidaa istidaamada waxaa la yidhahdaa shaygan horuu u dhacay wuu jiray waadna sii daa'imsiinaysaayo inuu sii jiraad ka shaqaynaysaa istidaamaa la yidhahdaa istidaama badaagana wuxuu ka wadaa ibtidaa oo waa shay aan horay u jirinood hadda bilaabaysa waay shay sii jiray inaad ka shaqayso siduu ku sii jiri lahaa iyo shay aan jirin inaad bilowdo waxaa xoog badan kii sii jiray siduu ku sii jiri lahaa inaad ka shaqayso taasaa ka xoog badan ibtidaagu wuu ka adag yahay ibtidaagaa adag oo mar walba waxaa sahlan ibtidaag waxaan dhihi lahaa istidaamadaa fudud saas maana miaalka uu bixiyey waxa weye fii mili tiibi muxrimin daa qad bada taasuu miaal ka dhigayo ruuxa markuu xarman yahay oo uu xaj xarmado ama cumro xarmado tiib iyo wax udgoon looma ogola soo saas maa ma marsan karo dharkiisa iyo jidhkiisa tohona ma marsan karo laakiin dhiib intuusan xarmanin uu marsaday jidhkiisa waa ku sii ooli karaa isagoo xarman dhiib aad horay u marsatay intaadan xarmaninoo uu kuu bannaanaa diibku ayaad isticmaashay isagoo kugu yaallaad xarmatay adoo xarman buu kugu sii yaallaa istidaamaa la yidhaahdaa soo ma shay horay u bilowday oo jiray inuu sii jiro oo diibkii weli jidhkaaga ku sii yaallo adoo xarman way bannaantay soo ma waxaa yidhi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh tiibkii uu marsaday ayaa madaxiisa ka sii muuqday muddo isagoo xarman laakiin adoo xarman laguma ogola inaad bilowdo dhiib ismarintiisa maxaase laguu yahay kii horee kugu sii yaallay laasim maaha inaad iska dhaqdo laanna wuu sii jiray hadduu jirayna inaad sii jirsiiso oo siduu ku daa'imi lahayoo sii istimraaro dhib ma leh saas way macnaha maxaa la diidan yahay ha bilaabin ha ismarinin taa lama ogola laakiin wax sii wax xarmashada ka hor dhacay haddii uu sii jiro dhib ma leh saas way macnaha marka alistidaamatu aqwa min alibtidaa bilaabistaan la ogolayn laakiin istidaamadu dhib ma leh waana tii nebigu sameeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a ah maalan ruux xarman uu xarmanaa reerkiisii buu furay ama ka hor buu furayba xaaskiisii buu furay intay ciddada ku jirtay iyadoo ciddadii ku jira isagiina uu xarman yahay buu soo ceshaday soo ceshigaasi waa sax laakiin haddii isagoo xarman uu haweenay guursan lahaa oo nikaaxa uu bilaabi lahaa caqdigiisu sax maaha soo ma lanna kama fi xadiidi cumaan nebigu sal ly slam waa kaydhi laa yankixu lmuxrimu walaa yunkix walaa yahtib ah, ruuxa xarman ma guursado mana guuriyo mana doono haddaad xarmanto xaj iyo cumro aad xarmato guurna ma aqbali karto gabadh lagu siiye guurkeeda ma aqbali kartid midaad adugu weli u tahayna ma bixin kartid shukaansi iyo haasaawo guurna ma geli kartid ma bilaabi kartid laakiin guurkii horay u jiray oo aan furay caqdigu waa jiray waanse furay haddaan furay ma soo ceshan karaa anoo xarman adoo xarman waad soo ceshan kartaa limaada li'anna rajcada iyo soo ceshigu waa istidaamatu nikaax soo ma istidaamada marka waa laguu ogol yahay laakiin ibtidaagaan laguu ogolayn ibtidaagaan laguu ogolayn saas daraaddeed baa qur-aanku wuxuu ka cabiray ninku markuu reerkiisa furo ciddadana ay ku jirto qur-aanku wuxuu ka cabiray inuu ninkeedii yahay ayadoo furanoo ciddada ku jirta ay inuu ninkeedii uu yahay buu qur-aanku ka cabiray allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika Ah, raggooda ayaa u xaqnimo badan soo ceshigooda fii daalika intay muddada rajciyada ku jiraan marka iyadoo furan laakiin ciddadii rajciyada ku jirta ayaa qur-aanku wuxuu yidhi waa ninkaagii ninkii furay ee qabay ayaa ninkeedii ah maadaama uu ninkeedii yahay inuu nikaaxii sii daa'imiyo intuusan dhammaaninna uu ka gaadho waa istidaamo waa loo ogolyay laakiin inuu nikaax cusub bilaabo ibtidaa uu sameeyo maya miaaladii ka midta yani waxa weeyaan alistidaamatu aqwa min alibtidaa miaaladeeday ka mid taha macna ayb waxaa ka mida maalan ruux baa wuxuu leeyahay ugaadh waa xarman yahay ugaadh duurjoog ah oo ugaadhii loo diiday inuu ruuxu markuu xarman yahay u ugaadhsado ugaadhi noocahayn loo ogolayn inuu ugaadhsiido markuu xarman yahay baaba milkigiisa ku jirto horay buu u lahaa ayb lahaanshaha ugaadh uu leeyahay isagoo xarman wuu lahaan karaa laakiin isaga oo xarman ugaadh ma milkin karo mana ugaadhsan karo haddii la siiyana ma aqbalayo limaada lianna midda hore waa istidaamatu milkin sooma horay buu u lahaa ugaadhan milkigeedii inuu sii daa'ima haba xarmanaadee loo diidi maayo laakiin inuu milkiyo isagoo xarman oo raadsado oo eriyadoo soo ugaadhsado looma ogola waxaa ka mid a ah maalan tusaalayaasha nin baa islaamnimada ka baxay walciyaadu billaah wuu ridoobay haweenay muslimanada wuu qabay haweenaydaasi markuu ridoobo oo uu ka baxo muxuu ahaayey muxuu ahay uu diinta ka noqdo walciyaadu billaah haweenaydiisii uu qabay caqdigii iyo guurkii waa jabaya ciddayna gelaysaa cidday gelaysaa ciddada intay ku jirto hadduu soo islaamo wuu ku noqon karaa wuu soo ceshan karaa whe wuu soo ceshan karaa ciddaday ku jirtaa ciddadu intay ka dhammaanaysana nikaaxeedii waa baaqi oo ma fasakmayo oo ridoobidda darteed kuma fasakmayo laakiin murtadka diinta ka baxay hadduu gabadh muslimadan guursanayaa uu yidhaahdo oo haddaan caqdinayaa anoo diinta ka baxay caqdigiisu ma asaxayo ma asaxayo laakiin tii hore uu qabay intay ciddada ku jirto reerkiisii oo kale ka xisaabanta limaada lianna tani waa istidaama tan kalena waa ibtidaa ibtidaagu marka waa adag yahay istidaamaduna way fududahay ama waxaad tidhaahdaa istidaamadaa xoog badan sidau sheekhu u cabiray ibtidaaguna waa daciif saas way macnaha wuxuu yidhi marka kullu istidaamatin daa'imid dalbideeda dhammaanteed daa'imid iyo istimraariyo iyo sii jiritaan inaad dalabto fa aqwaa wuxuu ka xoog badan yahay min badaa'ay min ibtidaa'in bilaabis waa ka xoog badan yahay fii mili tiibi muxrimin waxaad tidhahdaa daakaas qad badaa waa daahiray fii mili tiibi muxrimin mid xarman tiibkiisa tiibkaas wixii la mid ah dhexdiisuu ku daahiray mid xarman tiibkiisa iyo waxyaalaha la midkaa dhexdooda ayuu ku daahiray inay istidaamadu ka xoog badan tahay ibtidaaga wakulu macluumin wujuudan aw cadam falaslu an yabqa cala ma qad culim wa kullu macluumin shay kastoo la og yahay wujuudan lagu og yahay jiritaan aw cadaman ama jiritaan la'aan lagu og yahay faalaslu asalku an yabqaa waa inuu baaqi yahay calaa maa qad culim sidii lagu ogaa waa inuu baaqi ku yahay wa kullu macluumin wujuudan aw cadam aw cadaman waaye aw cadaman saasaa weeye laakiin gabayga dartii ayuu wuxuu u jaray tanwiinta daruuraa keentay wuxuuna leeyahay waa luqatu rabiica qabiil qabaa'isha carbeed ka mid a ayaa kelimada mansuubka ah markay ku istaagayaan waxay ugu istaagayaan inay tanwiinta jaraan oo markaa ay e, sukuun ay macnaha ay ugu istaagaan yani maalan e, darabtu zayda carabta inteed kale saasay dhahdaa markay ku istaagayso darabtu zayda laakiin rabiica iyagu markay ku istaagayaan waxay dhahayaan darabtu zayd darabtu zayd marka calaa luqati rabiica sax buu noqono tanwiintii buu jaray sukuunna waa ugu istaagay laakiin waxaa hadda kalifay waa daruurada shicirka gabaygaa kalifay qaacidadani waxa weeye waa qaacidada loo yaqaano wuxuu ku yidhi shay kasta oo la og yahay waxaa lagu og yahay inuu jiro ama waxaa lagu og yahay inuusan jirin asalku waxa weeyaan sidii lagu ogaa inuu baaqi ku yahay baa asala asalkaasi yaqiin burisa haddaan la helin wixii la ogaa un baa lagaga talageli waxay culimmada qaarkood ka cabbiraan qaacidada iyada ah alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan ah, asalku waxa weeye shay walba sidii uu ahaa inuu baaqi ku yahay wixii jira sidii lagaga warhayay inuu baaqi ku yahoon isbedelinba asal ah sidaasi haddii si ka bedelan loo yidhaahdana waa in la helo wax bedel keena inuu isbedelay waa in yaqiinteeda la hela iyo daliilkeeda haddii aan daliil la helin soo maaha sidii lagu ogaa baa lagaga talageliyo asalku waa inuu sidii baaqi ku yahay waxaa kaloo laga cabiraayo culimmada qaarkood yidhahdaan alaslu baqaa'u maa culima calaa maa culima sidaana waa loo cabbiraa asalku waxa weeyaan shaygii la ogaa sidii lagu ogaa inuu baaqi ku yahayba asal ah ogaanshahaasi ama cadam ha noqdo ama wujuudi ha noqdo saasay maanaha ayib qaacidadaasi marka waxay ku dhowdahay ama la macno tahay se sheekhu tilmaamayo qaacidadan soo marnayoo ashaku laa yuziilu lyaqiin shakigu ma zuuliyo yaqiinta hubaal baa la hayey shaki baa ka dambeeyey shakigaa wax ka soo qaad male ama alyaqiinu laa yazuulu bishak labada macno baa la yidhaha qawaaciddaasi way isku macno dhowdahay macnaheeduna waxa weeye wixii aad ogayd inuusan jirin ilaa wax kaa bedela aad hesho ma jiro wixii aad ogayd inuu jirana ilaa wax kaa bedelo yaqiina aad hesho sidii buu u jiraa wahaakada saas wey daliilkeedu muxuu yahay daliilkeedu waa xadiidkii nabiga sal lla lay aslam nin baa salaad tukanaya calooshiisa ayuu wuxuu ka helayaa dhaqdhaqaaq markaasuu shaki wuxuu ka leeyahay akharaja minhu shayun am laa waxoogaa calooshaa dhaqdhaqaaqaysa xagga dambe neef miyaa kaa soo baxday mise kaama soo bixin buu ka shakiyey nebigu wuxuu idhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa yansarif aw laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan salaadaada ha ka bixi ilaa ama aad neefta soo baxday shanqadheeda maqasho ama urkeeda aad dareento laakiin waan shakiyey shayddaan baa dabada kaa afuufaya waxaaba kama jiro waana meelaha inta badan uu waswaaska ibni aadamka shaydaanku ka geliyo waa a ah, meelahaasuu ka shaqaysan kaana iyadoo wax kaa soo baxeenuu kaluu ka dhigi kadibna meeshaa intuu kaa galaaba laga yaaba diinta inuu kaa fasaadiyo dad badan bayna ku dhacdaa dad badan bay ku dhacdaa xagga dambe keliya maaha xagga horena mar alla markuu kaajo waxoogaa joogo waxbaa kaa soo baxay buu leeyay waxbaa ah, kaasoo wax kaasoo baxa ma jiro dadka qaarkooda waxaa jira bannaanka markay joogaan oo aynan cibaadaadka ku dhex jirin wuxuu leeyahay caadi baan ahay laakiin mar alla markaan salaada galo unbaa wax iga soo baxayaan war maxay tahay salaada dhexdeeda neefta uun ku fiirsanaysa ama wax kaa soo baxay wax jira ma soo maah marka asalku maxaad ogayd inaad dahaaro qabtay ood weyse qabtay ood salaad ku jirtay soo sidaa maadan ogeyn sidaa haddaad ogayd sidii unbaa jirta alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan ilaa aad hesho yaqiin asalkaa aad uga guurto oo ad uga tagto oo ku dhahaysa yaqiin baad haysaa in asalkaasi jabay ooyo weysadii kaa jabtay yaqiintaa intaad ka helayso asalkii hore baaqi ku ahu isagaad hubtaa saasaana asla ha guurin hana iswareerin miaalo fara badan bay qaacidadu leedaha maalan ruux baa weysaystay kadibna wuxuu ka shekeeyey weysadii ma kaa jabtay mise kaama jabay maxaan leenahay markaa inuu weyse qabay buu hubaa laakiin muxuu ka shekeeyey inay jabtay iyo inay sidii u jirto maxaan leenahay marka alslu baqaa'u lwuduu asalku waa inay weysadii jirto asalkaana wax kaa saaro oo yaqiina ma haysid waad weyse qabtaay tuko marka jooji waxaa la mid a waxaad is-ogayd inaadan weyse qabin laakiin waxaad ka shakiday ma weysaysatay mise maadan weysaysanin inaan musquul galay waan hubaa laakiin waxaanan hubin musqusha markaan ka soo baxay inaan weysaystay iyo in kale ma hubo maxaan leenahay alaslu cadamu lwuduu walaslu baqaa'u lxada soo ma ma weyse qabtida weysayso leanna waxaanu haynay inaadan weyse qabin baad hubtay hubaasha iyadaaiyo asalkaana wax kaa saara ma haysa oo yaqiina soo ma ayadii asalkii ku soco marka wahaakada ruux baa maalan salaad lagu lahaa salaad qadaa baa lagu lahaa markaasuu wuxuu ka shakiyey ma qallaysay mise maadan qallaynin ama salaaddii waajibkahaydee wakhtigeedii galaybuuba ka sheekeeyey duhurkii miyaan tukaday mise ma tukanin maxaan leenahay maadan tukanin soo ma lianna alasla baqaa'u asalaati fii dimmatika waxaa asal ah in salaad lagugu lahaa taama shaki baa kaaga jira salaadan in lagugu lahaa waad hubtaa laakiin maxaad ka shakiday inaad tukatay iyo inaadan tukanin maadan tukanin ku daa leanna taasaa la hubay shakigan dambe meesha soo baxay waxba kama jiro amaad hubtaa inaad tukatay ma hubti soo maaha shakigaa meesha ka saar salaadda tuko waxbamaada tukanin miaal kale wuxuu sheekhu ka dhigay maalan haweene baa ilmo nuujisay ilmay nuujisay af waxay shakiday ma afar goor baad nuujisay mise shan goor baad nuujisay ilmaha nuujintiisuna waxuu xugum ku qaataa shan goor soo maaha waxay shakideen marka ma shan mise afar maxaan leenahay ma garanayay tidhi ilmahaasi afar goor inuu naaskayga nuugay inuu shan goor nuugay inuu nuugay waan garan afarna waan hubaa laakiin kii shanaad ma hub maxaan leenahay afartaad qabsanaysaa ilmahaasina maxramkuumaah leesh leanna asalku muxuu ahaa asalku wuxuu ahaa ilmuhu inuu ajnabi ka yahay wixii uu ilmo ugu noqon lahaayoo shanta ahaydna shaki baa ka galay soo ma alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaana dhe marka wahaakada waa qaacido naafica oo meelo badan ku anfacaysa way macnaha ninbaa wuxuu ka shakiyey inuu reerkiisii furay shaki baa ku dhacay warniyow garan maayo waayahan waan isku buuqsanaaye islaantii inaan furay iyo inaanan furin baan ka shakisnahay maxaan leenahay alaslu baqaa'u nikaax inaad qabtay soo ma hubtid a maxaad ka shakida inaad furtay maadan furin reerkaaga dhaqo wahaakadaa wixii hubaal ee yaqiineed haysay shaki gadaal ka yimid waxba laguma yeelo ka socon wey manaa ayib waxaa la mid a miaalka ka mida sheekhu uu yidhi ee muxuu ahaaye nin baa maalan reerkiisi wuxuu ku yidhi shimbirkaa halkaa maraya hadduu tukan noqdo waad furanta shimbirkii wuuba iska cararayba lamana kala garanayo ma tug buu ahaa mise nooc kalu ahaa maxaan leenahay alaslu baqaa'u nikaax reerkaaga waad qabtaa waxuna ma furna wahaakadaa sidaasaa marka lagu wadayaayo muxuu ahaayey masaladu ay ku soconaysaa sekadii ma bixisa mise maadan bixinin baad ka shakiday maxaan leenahay maadan bixinina waa lagugu leeyahay ayb biyaad haysatay biyaha waxaad ogeyd inuu nijaaso yahay nijaasaad ku hubtay laakiin waxaad ka shakiday biyahadi daahir ma noqdeen mise maysan noqonin maxaad odhanaysaa marka waa nijaaso cagsigeeda biyo daahiraad ogeyd biyuhu waa daahir baad ku ogeyd laakiin waxaad ka shakiday biyahan makaadi baa ku duushay mise kuma duulin maxaan leenahay kuma duulina waa daahir dhulkaas ilaahay eed marayso baa waxaad ka shakiday meeshani talow nijaasa mise nijaasa maaha maxaan leenahay alaslu dahaaratu lardi waay soo ma asalku waxyaabaha jiraa waa inay daahir yihiin wixii nijaaseed aragtay ee rasmiya unbaad ka duuli ka baxa soo maart marka qaacidadu sidaas weeyo alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan maa kaanadaasaa marka laba ah kaynuuna oo cadamiye ah iyo kaynuuna wujuudiya soo ma shayna inuu jiray baad ogayd waa wujuudan shayna waxaad ku ogayd inuusan jirin waa cadaman labadoodaba waxaad ugu talagelaya asalku sidii aad ku ogayd inuu yahay allahuma wax kaa badel inaad hesho mooye wa kullu macluumin shay kastoo la og yahay wujuudan lagu og yahay jiritaan lagu ogyahay aw cadaman ama jiritaan la'aan lagu ogyahay fal aslu asalku waxa weeye an yabqaa inuu baaqi ahaado calaa maa qad culima sidii lagu ogaa korkeeda inuu baaqi ku ahaadaa asal ah uusan isbedelin shakigan dambee dib ka yimidna uusan saamayn yeelanin sidaasi ayaa asal ah masaa'il aad u fara badan oo aad u fara badan ayaa qaaciidadaa gelaysa inta badanna waxay daawo u noqotaa dadka uu ku dhaco cudurkan la yidhahdo waswaasku ah, ilan waswaasku isalkiisu wuxuu ka yimaadaa marka ruuxu is yidhaahdo yacni taxadar siyaada ah iyo waxoogaa nooc kabadbadisa uu ku sameeyo dahaarada ah, kabadbadiskaasaa wuxuu keenayaa inuu shaydaanku ugu soo dhex dhunto uu markaasi meeshaasi u yidhaahdo dahaaradiisa dahaaradiisao dhan uu qaso masaladaana waan soo marnay oo kitaabka dhexdiisaan ku soo marnay inay marmarka qaarkood xataa dadka gaadhsiin karto nooc junuun ah, ah nooc xataa waalli ah ama waallida u egbo ruuxa gaadhsiin karta haddaad marka qabsato war maxaad hubtaa tanaad hubtaa waxaadan hubin waxbaa ka soo qaadin inta haddaad qabsato shukuug fara badan iyo waswaas fara badan baad ka daawoobi hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi